alxamdu lilah rb اlcaalamiin slى اllah wslm wbarak wncm clى nabiyina muxamed wclى alih وaصxaabih wman tabichm bإxsan ilى ywm اddin ama bacd waxaynu ku soo jirnay alyowm اlآkhira miisaankaynu ka soo hadalay maxaa la miisaamaya camalka waa la miisaamaya isagaana asala naam suxufta wax lagu qoray ayib qofka laftiisa ayib marka hadduu aad u culus yahayna waa cuslaanaya miya camalkiisaa saamaynaya yani haddii camalkiisu wanaagsan yahayna haba dhowbnaade waa cuslaanaya ayib Eh, alxisaab waxaa looga jeeda naam xisaab iyo miisaan maxay kala duwan yihin farqi ma udhaxeeya ayib waa suaaha ku saabsan acmaasha qofkuu samaynay hadduu mumin yahayna waa bandhig loo bandhigayo gaalkana waa lagula niqaashaya dadka macaasay sameeyey naam miisaankuna waa miisaankii eh, xaqiiqiga ahaa acmaasha la miisaamay ayib waxaynu joognaa carasat alqiyaama soo ma agaynu joogn alkaa wfii carasat qiyaama mowqifka qiyaamada banaankeeda alcarasa waa alfina waa meesha banaankaa wey waana mowqifkii la taagnaa wafii carasat اlqiyaama maalinta qiyaamo banaankeeda alxawdu waxaa ahaaday xawdkii almawruudu ee la aroorayay linabiyi sal اllahu alayh wasalam oo nabiga u sugnaaday maauhu biyihiisu ashaddu bayaadan xagga cadaanka waa ka daranye min alabani caana caanaha waa ka cadi wa axla waa ka macanye min alcasali malab aaniyatuhu weelkiisu cadadu nujuumi samaa xidigaha samada tiradooda weeye cadadkooda waa min baab ay ka cadadi nujuumi samaa oo kale weeye xagga badnaanshaha tashbiih baa looga jeeda dhararkiisu shahrun waa bil waa masaafo bil loo socdo wa carduhu balliciisu shahrun ay masaafatu shahrin waa masaafo bil loo socdo man yashrabu minhu ka kacaba sharbatan hal cabitaana laa yadma'u haraadi maaya bacdaha kabashadaa dabadeed abadan weligiiba dabeedna siraadku ku xejiyey alxawl waa xawdka nabiga calayhi salaau wasalaam ee ilaahay ugu madno sheegtay ee nabiga calayhi salaau wasalaam maalinta qiyaame mimbarkiisa looga dultaagi doono dadkana la kala sooci doono kii mutaystay ee sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam raacayna waxa weeye uu ka cabi doono kuwa kalena laga axaadiista ku timina waa mutawaatir aad bay u badan tahay axaadiistiisu wa mima tawatara man kadab wman banaa lilahi bayta waxtasab waru'yat shafaacat wlxawdu wamasxu khufayni wahadii bacdu xawdku wuxuu ka mid yahay axaadiista mutawaatirka buu ka mid yahay bal saxiixaynka waxaa ku sugan axaadii aad u badan oo tilmaamihiisa iyo masaafooyinkiisa iyo wixii isaga ku saabsan lagaga hadlay iyo cidda ka cabaysa iyo cidda laga celinay tilmaamihiisa waxaa ka mid ah ashaddu bayaadan min allaban caanaha waa ka cadi xagga caddaanta midabka malabkana waa ka macaanyi xagga dhadhanka weelkiisu aad bay u badan yihin waa ka cadadi nujuumi samaa samada xidigaheedu siday u badan yihiin baa weelkeeduna u badan yihin yani markay khalaa'iqdu isugu imanayaan qofna wuxuu ku caba waayi maayo weelkiisu aad buu badan yahi shahrun wa carduhu shahrun riwaayaadku waa kala duwan yihiin masaafooyin kala duwan bay sheegayaan laakiin masaafooyinkaas waa waxaa lagu tawjiihiyey tawjiihaad kala duwan ayay culimmadu ka bixiyeen khulaasaduna waxay tahay un masaafadiisu inay aad u badan tahay marka magaalooyinka la sheegayo maa bayna sancaa ilaa ayla iyo riwaayaadka la ah khulaasadeedu waxaa loo celinayaa riwaayada masaafada tooskaa ah sheegtay axaadiista qaar tilmaamaya waxa weeye bil loo soconay xagga tuulka dherarka bil loo soconay cardigana intaa in leeg baa loo soconay marka shiikhuna kuwaasuu ictimaaday taasuu inoo soo naqliyey tilmaamihiisa waxaa ka mida qofka hal marka caba inaanu weligiiba dib u haraaday waayo biyuhu waa biyihii jannada biyaha meesha ku sugan ee mowqifkaa yaalla waa biyihii jannada inaa acطaynaaka alkawhar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa labtar kawharku jannada gudihiisu ku yaalla laakiin tuumbooyin buu leeyahay soo gaadhsiinaya xawdkan ku yaalla carasaat alqiyaama ama banaanka iyaama jannadana tilmaamaheeda waxaa ka mida ah nicmooyinka ku sugan inuu qofku haddii uu helo inaanu weligiiba wax kale aanu u baahanayn hadday cabitaan tahayna cabitaan dambe inaanu weligii u baahanayn hadday cunto tahayna cunto dambe weligeed inaanu u baahanayn oo alla uu barakeeyey sidaasaa loogu tilmaamay qofka hal marka caba xawdkaas dib dambe inaanu u haraaday axaadiis waxay noo tilmaamaysaa dad in laga celinayo oo dadka waxa weeye ridoobay iyo kuwa sunnada ka noqda ahlulbidaca labadaba sida lagu macneeye in laga celinayo dadka toosan ee ahlu sunnaha ah ee muslimiinta ah iyagana waxa weeye in loo soo daynayo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka uu kala soocayo dadka uu kala soocayo marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa xawdku inuu waxa weeye ka horeeyo siraadka inuu ka horeeyo waayo jidka siraad dadkii lunsanaa iyo kuwii gaaloobay ka gudbi maayaan ka gudbi maayaan marka qofkii badbaaday sida ibnu kaiir iyo culimo badani tilmaamayaan qof badbaaday unbaa ka gudbaya haddii uu ka gudbana xawdka ayuu ka cabaya idan haddii la yidhaahdo xawdku wuxuu ka dambeeyaa jidka siraad buu ka dambeeyaa waxaa ishkaalku ka imanaya kii badbaaday ee jidka siraad dhaafay sideebaa xawdka loogu diiday uma nunaji aladiina ittaqow wanadaru alimiina fiiha jifiya wain minkum ila waariduha waa jidkii siraad wey kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina taqaw wanadaru aalimiina fiiha jiiya masalada saddex qowl baa ku sugan culimmada qaar waxay idhaahdeen inta aan jidka siraad laga gudbin ayaa xawdkayuu xawdku yahay marka dadkii badbaadayay iyo kuwa aan badbaadayn dhammaantood xawdkay doonayaan inay ka cabbaan dabeedna nabigu waa kala soocaya alayhi salaau wasalaam waa la kala soocaya waa alxawdu qabla siraad waana sida shiikhan aynu ka fahmayna ibnu taymiya xawdka ayuu inoo keenay siraadkiina wuu inooga dambaysiiyey waayo xawdka dadkao dhan baa imanaya qaybna way ka cabbayaan qaybna waa laga celinaya iyagoo wada dhan bay haddana ka gudbayaan jidka siraad marka kuwii xawdka laga soo celiya halkaasay ku hoobanaya kuwa kalena waxa wey waa ka gudbayaan qowlka labaad oo bacdu ahlilcilmi ay ku tageen waa in siraadku uu horeeyo xawdkuna uu dambeeyo iyaguna waxay daliishanayaan xadiikii anas nabiga calayhi salaau wasalaam baa la weydiiyey ayna nalqaaka ywma alqiyaama maalinta iyaame ayna nalubuk ayna nalqaak xaggaanu kaa dalbayna maalinta qiyaame ayaa nabiga la weydiiyey calayhi salaau wasalaam dabeedna nabigu waxa uu yidhi cinda asiraa jidka siraadee laga gudbaya agtiisa iga daya riwaayadka qaar waxay leeyihin utlubnii wala maa tatlubnii cinda asiraat uma almiisaan meesha ugu horaysa aad iga badha ha noqoto jidka siraad ha noqoto kadibna miisaanka waxay dhaahdeen fain lam najidka haddii aanu ku heli weyno wuxuu hi nabigu calayhi salaau wasalaam falubnii cinda alxawd xawdka agtiisa iga doon marka xadiika waxaa laga fahmayaa xawdku inuu ka dambeeyo jidka siraad inuu ka dambeeyo culimada qaarna waxay si yidhaahdeen axaadiista iyo adilada jamciya waxay yidhaahdeen xawdku waa taxanya afkiisu wuxuu ku yaallaa jidka siraad ka hor intaan laga gudbin xagga dambana waa ka xidhiidhsanyi xagga dambena waa ka xidhiidhsanyi oo waxa weeye uu dhinac socda jidka siraad buu dhinac socda oo sida suyuuti iyo bacdu ahlilcilmi ay leeyihin laakiin waxaa loo badan yahay eh, sidan shiikhu u dhigay xawdku inuu horeeyo jidka siraadna uu ka dambeeyo waayo xawdka waxaa laynoo sheegay cid waliba inay ka soo aroorayso dadka qaarna laga celinayo jidka siraadna dadku inay ku kala qaybsamayaan oo dadna ay ku hoobanayaan jahanama dadna ay ka gudbayaan marka haddii la jidka siraad buu ka dambeeya jidka dad badbaaday un ayaa waxa weeye ka gudbaya dadka noocaasina waa dad mutaysanaya xawdka inay ka cabbaan waa sida ibnu kaiir iyo culimo badan ay xoojiyeen shiikhu waxau i wsiraau jidku ah. qowlka saddexaad waxay leeyihin qablahu wa bacdahu qablahu wa bacdahu laba xawd maa ee waa mid xidhiidhsan waa mid xidhiidhsan jidka siraad intaan la gaadhinna afkiisibaa ku yaalla dadka qaar baa ka cabaya dadna waa laga celinaya marka laga gudbana tacab badan baa la maraya jahanamaa la dul maraya gebigeedaba biriishkeeda marka laga gudbana waxa gaar uga cabaya xawdka dhinaciisa kale dadkii waxa weeye badbaaday laakiin qowl adiladu ku tusaysa maaha laakiin waxay isku dayeen inay adilada ku jamciyeen wasiraadu jidkii mansuubun waa mid la taagay calaa matni jahanama jahanamo dhabarkeeda mid laga taagay wahuwa jidkaasi aljisru waa buundadii ama waa biriijkii alladii kaasoo bayna aljannati wanaar jannada iyo naarta u dhaxeeyey ee isu xidhiidhinay oo naarta dusheeda ayuu maraya yamuru nnaasu calayhi dadku waa marayaan dushiis calaa qadri acmaalihim camalkoodu sida uu yahay iyo inta uu leegyahay yani sida qofka camalkiisu uu yahay iyo camalka wanaagiis ayuu uga gudbaya watuulahaa abu saciid sida saxiix muslimka ku timi balaغna anahu axadu min الsayf waadaqu min الshacra waxaana soo gaadhay inuu waxa weeye ka afbadan yahay seefta seefta inuu ka afbadan yahay waadaqu min الshacra jintanaynu ka dhuubaye seefaha qaar baa laga yaabaa afkoodu inuu tinta ka weye sida badan iyadoo af leh inuu haddana tinta ka weye laakiin afka seeftana waa leey siduu qalayo tintana waa ka dhuubay labada tilmaamood xadiikaasaa lagu sheegay xadiika abi saciid buhaariiyo muslim isku waafaqayaanna madxadatun mazalla waxaa lagu tilmaamay inuu yahay madxada meel laga siibanayo oo lagu kufayo oo cagtu aanay qabanayn oo qofka la siibanay marka tilmaamahaasoo dhan baa isugu tegay waa af seef oo tinta ka dhuuban oo waxa weeye lagu siibanayo oo masallah dadkuna camalkooday ku gudbayaan fa minhum waxaa ka mida dadkii man mid baa ka mida yamuru calayhi wadadaa dusheeda maraya ka lamxi lbasar sida ilbiiqsigoo kale isha sida laysugu qabto lamxilbasar waa ilbiiqsiga ayuu uga gudbaya wa minhum waxaa ka mida man yamuru mid u maraya kalbarqi sida hilaaca oo kale wa minhum waxaa ka mida man yamuru mid u maraya uga gudbaya ka riixi sida dabaysha oo kale way dheeraysaa lafteedu wa minhum waxaa ka mida man yamuru mid u maraya kalfaras sida faraska oo kale se riwaayaadku tilmaamayaan waxa weeye farasyada noocyadiisa ugu fiican sidiisoo kale uga gudbaya wa minhum sida waxa weeye geelii la fuushanaa ama gaadiidka ahaayoo kale awrtii la raranayay ee gaadiidka ahaa sidoodoo kale mid uga gudbaya ayaa jira awrka socodkiisa waa inu wa minhum waxaa ka mida ah, man yacduu cadwan man yacduu mid ordaya cadwan orod mid baa orod kaga gudbaya labadiisa lugood buu ku socdaa waana ordaya wa minhum waxaa ka mida ah, man yamshi mid soconaya mashyan socod kuwa la sheegayana qaar baa udhaxeeya kii ordayay waxaa laga yaabaa inuu xoog u ordayo qof bini aadana orodkiisa ka ugu dambeeya waa yacdu midbaa orodkiisu gaabanya midbaa guclaynaya midbaa tallaabo dheeraynaya ilaa laga gaadhayo qof lugaynayao soconaya kiisa ugu gaabiya ka tukubaya labadiisa tallaabo masaafadu ay u dhaxayso qofkii gaboobay oo kale waxyaabahaasoo dhan dadku waa waxyaaba ay qaababkay u soconayaan bay ka mid tahay yacdu dadka ordaya kala duwanyihin orodka laftiisaa kala duwan yamshi mashyan socodka laftiisu waa kala duwanyihi wa minhum waxaa ka mida man yazxafu mid guurguuranaya zaxfan guurguurasho oo jilbihiisa ku soconaya wa minhum waxaa ka mida man yukhtafu mid la dafayo wayulqaa lagu tuurayo fi jahanama jahanama lagu tuurayo marka kii soconayay waxaa ku xiga mid jilbaha ku soconaya guurguuranaya mid caloosha ku soconaya sida maskoo kale noocyo badan bay dadku u qaybsamaan waxaa ka mida mid la xagxaganay waxaa ka mida mid la dafay oo markuu sidaa cagta u saaraba lala booday kalaaliibtu la haadayso wa minhum man yukhaf wa yulqaa fi jahannam waa noocyo kala duwan wey wuxuu nabigu sheegay calayhi salaau wasalaam fanaajin musallam wanaajin makhduush wamakduusun fi naari jahannam natiijadu waa saddexdaa wey naajin musallam mid badbaaday oo la badbaadiyey yacnii uu badbaadayo waa ka gudbaya lamana taaban intuu ka gudbayey wax xagtini ma soo gaadhin waa naajin musallam naajin waxaa looga jeedaa inuu ka gudbo wixii doonaaba ha gaadhaan laakiin waa naajin musallam ka labaad naajin makhduush waa mid badbaaday laakiin badbaaday iyadoo la xagxagtay oo waxa weeye hadba wixii dee la gaadhsiiyey dhawacya ay ku yaalaan ama xagtin yar ha noqoto ama hilibkiioo ka laalaada ha noqoto ama dhaawacyo waaweyn ha noqoto ama hal dhaawac ha noqoto iyadoo wax la gaadhsiiyey midbaa ka gudbaya waa makduusun fi naari jahanam midina waa ku hoobanay kuwaa ku hoobanaya laftooda maraaxila midbaa markuu cagta saa u saaro hoobanay midbaa meel dhexe gaadhayo kadib hoobanay midbaa laga yaaba markuu dhammaadka u dhowyaa inuu hoobto sida loo xagxaganayo waa mid walba camalkiisu halku dhigo wuxuuhi nabigu calayhi salaau wasalaam markuu sidaa u fafaahiyey tajri bihim acmaaluhum acmaashooda ayaa la soconaysa faina aljisra maxaa yeelay bundada calayhi dushiisa waxaa ah kalaaliibu kalbado naara waa bir bay ka samaysan yihin waana jahannama waana dabwi taqdifu nnaasa dadka way dafaysaa biacmaalihim acmaashooda ayay ku dafaysa yani acmaashii ay sameeyeene xumaa ayay ku dafaysa faman mara kii mara cala siraadi jidka siraad dakhala waa gelaya aljannata jannada ayuu gelaya faidaa cabaruu calayh marka ay gudbaan cabaruu ay tajaawazuu markay jidka dhaafaan ay ka gudbaan wuqifuu waa la joojinaya calaa qandaratin biriish kalaa la joojinaya bayna aljannati wannaar annada iyo naarta u fa yuqtasu waa looga qisaasayaa libacdihim barhkood min bacdin barhka kale halkaa waxaa ka dhacaya alqisaasu bayna xuquuqi bani aadam wixii xoolo iyo deyma laysku lahaa wixii cirdi iyo aflagaada laysku lahaa wixii dhibaato laysu geystay xataa yuqaada lishaati ljalxaa'i min alqarna xataa xoolihii baa loo kala qisaaaya yuqtasu libacdihim min bacdi dadkii baa loo kala qisaaaya faidaa hudibuu marka waxa weeye la kala safeeyo wanuqu la kala shaandheeyo tahdiib iyo tanqiya waa isku macnawi in la kala hufo la kala shaandheeyo la kala naqeeyo nuqu udina lahum waa loo fasaxaya fi dukhuuli ljanna jannada inay galaan baa loo fasaxaya Eh, xadiiku wuxuu inoo tilmaamayaa mowqif aad u weyn waana mawaaqifta ugu waaweyn ee dadkii salafka kaga oohinayay wain minkum ila waariduha kana cla rabbika xatma maqdiya uma nunaji ladiina ttaqw wanadaru aalimiina fiiha jifiya markay saxaabadu ahriyayeen iyo taabiciintu way ooyayeen marka la weydiiye waxay odhanayeen waxaa la sheegay inaanu ku soo aroorayno jahanama laakiin inaanu ka baxayno lama sheegin inaanu ka baxayno waxa weeye lama sheegin yacni waxa la hubaa inaad jahannamo dusheeda marayso oo waddada intaa leeg aad kaga gudbayso waa la hubaa laakiin inaad ka gudbayso oo aad ka badbaadayso waa tawalwalka iyo cabsida qofka muslimkaa ku beeraysa wa man yastaftixu wa man ka ugu horeeya ee yastaftixu furitaan dalbaya baab aljanna jannada albaabkeeda in loo furo muxamadu sal allahu alayh wasalam waa nabi muxamed wey wa awalu man yadkhulu ljanna cidda ugu horaysa jannada gelaysa min alumami ummadaha xaggeeda ummatuhu waa ummadda nabi maxamed wey naxnu laakhiruuna asaabiquuna ywma alqiyaama kama jaa fi saxiixayn xagga xilliga waanu ugu dambayna laakiin maalinta qiyaame annaga ayaa ummadda ugu horayna waxaa hogaaminaysa umamka ummatu muxamed calayhi salaau wasalaam ayaa hogaaminaysa nabigu calayhi salaau wasalaam istiftaaxan uu samaynayo dadkii jannada mutaystay markay albaabka jannada yimaadaan albaabka jannadu waa xidhay wuxuu la hadlayaa nabigu calayhi salaau wasalaam ciddii furaheeda haysay malaa'igtii buu la hadlayaa dabeedna waxaa la odhanayaa maan waa kuma dabeedna waxa uu odhanaya muxamed dabeedna malagu wuxuu odhanayaa bika umirtu an laa liaxadin qablak waxaa la ii faray adiga inaan kuu furo adiga cid kaa horaysana inaanan u furin idan cidda ugu horaysa albaabka loo furaya waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummadiisu la socoto sida axaadiistu inoo tilmaamayso walahu waxa u sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam alaau shafaacatin saddex shafaaca ayaa u sugnaatay ashafaaca waxaa laga keenay min ashafci oo ah shayga dhaban in laga dhigo witrina waa kinsi shafcina waa dhaban wey marka shafci waxaa loogu bixiyey qofku dantii uu lahaa ayuu cid kale waxa weeye adeegsanay dantii isagu waa leey cid kalena waa wastaysanaya oo shafaacu ka dalbaya marka qofkaa labaad kaa dantiisu ku labay asbaxa shafcan lahu fii qadaai xaajatih dantii uu lahaa ayuu ku labeeyey si loogu gudo isilaax ahaana culimmadu waxay yidhaahdeen ashafaaca waxaa la yidhaahdaa waa altawasutu lilghayr lijalbi manfacatin aw dafci madara cid kale in loo dhexdhexaadsado oo cid kale erge looga noqdo si qofkaas dheef loogu soo jiido ama dhib looga celiyo kaasa waxaa la yidhahashafaaca cid baa baahi doonaysa in loo qabto qofku adeegsanayaa wuxuu u adeegsanayaa cid kale inuu kala hadlo hafaacada noocaasa aqsaam bay u qaybsantaa shafaacadu mar waxay noqotaa markaynu ka eegayno meesha ay dhacayso shafaacatun dunyawiya wa shafaacatun ukhrawiya way noqotaa adduunyada waa la ysugu shafeeco qaada man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha wman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflu minha xadiiu abi muusa fi axiixayn ishfacuu faltujaru wlyqdi اllah clى lisaani nabiyih ma sha wlmuslimi ma axab ishfacuu faltujaru wa shafaacat fi dunya harciguna waa inugu guubaabiye laakiin bishar inaan cid kale lagu ulminayn yanii qof kaalinta koowaad taagnaa adoo ka dambeeya inaad isticmaasho waasito oo qofka aad dhaafto adigana kuma banaana kaa kuwastaynayana uma banaana maadaama cid kale lagu ulminayo laakiin wixii dulmi aanu ku sugnayn shafaaco wanaagsan bay noqonaysaa waxaa la ysugu shafeeco qaadaya wax mubaaxa haddii ay tahay oo wanaagsan haddii ay tahay laakiin wixii xaaraana muxaram bay noqonaysaa in laysaga shafeeco iyo wixii la mida waxaan doonayaa fanaaniinta inaan ku biiro ya inaan heesaan doonaya ha laygala hadlo iyo wixii la mida wixii xunee macsiyaa shafaacadeedu waa xaaraan xaaraan bay noqonaysa dhinaca waa labadaa qaybood shafaaca fi dunya iyo shafaacatu fi laakhira taynu halkan kaga hadlaynaa waa tii aakhiro dhacaysa wey dhinaca kale waxay u qaybsantaa shafaaca la sugayo iyo shafaaca la diiday walaa shaaficin yuaac shafaaca la diiday walaa tanfacuha shafaaca walaa khullatun walaa shafaaca shafaaca la diiday oon loo diidaya ciddii aan mutaysan sida gaalada iyo wii lamida ah. waa shafaacat manfiya iyo ciddii aan loo fasixin iyo shafaacat mubata shafaaca la sugay man da ladii yashfacu cindahu ila biidni walaa yashfacuuna ila liman irtada ciddii ilaahay uu ka raali noqday in loo shafeec qaado ilaahay u fasaxay inay shafeec qaado kuwa noocaasa cidda loo shafeec qaadayaana ay tahay cid mutaysatay shuruuddaa haddii la helana waa shafaac la sugayo dhinaca haddii aynu ka eegnana qaybahaasay u qaybsanta dhinaca kale shafaacadu waxay noqotaa marka laga eegaya cidda shafeecaysa waxay noqotaa shafaacatu acyaan wa shafaacatu acmaal acyaantu inay shafeec qaadayaan nabigii calayhi salaatu wasalaam ambiyadii baa shafeec qaaday shuhadadii saalixiintii dadkii wanaagsanaa waa shafaacat lacyaan qaybta labaad waa shafaacat lacmaal camalkiibaa ku shafeeco qaaday yani yati الصiyaamu wاlqur'anu ywma اlqiyaama fayashfacaani lisaaxibih waxaa imanaya soomkii iyo qur'aankii baa imanaya ninkii la saaxiibka ahaabay u ayuu u shafeeco qaadaya marka waa shafaacat amaal acmaashiibaa kuu shafeec qaadaysa qur-aankii baa odhanaya ashartu laylahu habeenkii baan soo jeedii oo qur-aanka aan ku soo jeedii ee waxa weeye badbaadi soomkuna wuxuu odhanaya admatu nahaarahu maalintii baan haraad ku dilay ee waanuu shafeec qaadaya qofkii soomka badinaya shafaacada aakhira markaynu u nimaadno shiikhu waxa ui walahu sal llahu alayh wasalam nabiga waxaa u sugnaaday alaau shafaacaat saddex shafaaca ayaa u sugnaaday kuwa kalena dib baynu kaga dari doonaa ama shafaacat lula shafaacada koowaad ee nabigu leeya alayhi salaau wasalaam fayashfacu waa u shafeec qaadaya fii ahli lmowqifi dadka mowqifka ayuu u shafeec qaadaya xata yuqdaa baynahum ilaa la xukumayo bacda an tataraajac alnbiya inta ambiyadu ay dib u noqoshada ay sameeyeen oo bimacnaa ay ka joogsadeen inay shafeec qaadaan aadam wa nuux wa ibraahiim wa muusa wa ciisa bnu maryam markay dib uga joogsadaan inay shafeec qaadaan xataa tantahiya ilayh ilaa nebiga ay ku intihoonayso oo ay ku soo dhammaanayso laysugu imanay taasi waa shafaaco waana shafaacada ugu weyn waxaa loo yaqaanaa ashafaacat اlcuma ilaahayna kitaabkiisu ku sheegay casa an yabcaaka rabuka maqaama maxmuuda yani yaxmaduhu ahlu ljamci kulluhum sida saxiix bukhaariga ku timi yani cabdulahi bnu cumar waxa uu leeyahy markuu shafaacadan ka hadlo waa mowqif yaxmaduhu ahlu ljamci kulluhum dadka jooga mowqifka jooga dhammaantood ay mahadinayaan kii wanaagsanaa iyo kii xumaaba waa ku farxaya waayo mowqifkaa aad loogu dhibaatoonaya dabeedna dadku waxay odhanayaan meel allaala meeshii la doona ha nala geeye bal tanun hana laga kaxeey waayo cadceedii baa loo soo dhowaynaya quraxdii baa loo soo dhowaynaya ilaa ay noqoto calaa miqdaari miil waataynu soo marayn ma indhakuusha mise waa masaafada maylka ee la yaqaano waa masaafo aad u dhow kii la yidhaahdaba quraxdan aynu ku gubanayno iyadoo malaayiin mayl inaga xigaan ayaa hal meelhal mayl bay imanaysa dabeedna dadka dhididkaa ka dhammaanaya waa dhididaya dhididkooday ku hafanayaan cidhiidi bay dareemayaan culays badan baa soo food saaraya dabeedna waxay leeyihin shafaacay dalbanaya in meesha laga dhaqaajiyo hadda janno maa iyo badbaado maa waa in mowqifkaa laga dhaqaaqo la kala xisaabiyo oo qof waliba uu leeyahay nasiibkaygaan qaadaya laakiin meeshanun aan ka dhaqaaqo nabi aadam baa loo tegayaa nabi aadam waa cudur daaranay nabi nuux calayhi salaam ilaa laga soo gaadho nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabna nabigu wuxuu odhanayaa ana laha waayo horaa loogu sii ballan qaado anigaa iska leh dabeedna carshiga hoostiisuu tegayaa fa yuftaxu calayhi min maxaamidi rabbihi wahanaa'i calayh wuxuu leeya nabigu calayhi salaau wasalaam fayuftaxu calaya min maxaamidihi wa xusni hanaa'i calayh maa laa uxsiihi ilaan ilaahay wuxuu ii furayaa ammaantiis iyo mahadintiis waxaanan hadda koobayn oo adilada loo daliishado ilaahay tilmaamihiisa iyo ammaantiisu wax la koobaya inaanay ahayn maa laa uxsiihi ilaan waxaanan hadda koobayn ayuu alle subxaanahu watacaala isiinaya oo alle subxaanahu watacaala aan ku mahadinaya sujuudda uu qaado siduu nebigu u wada calayhi salaatu wasalaam ee alle u mahadinaya ee u ammaanayo ayaa la leeyahay ya muxamed irfac ra'sak wasal tucطa washfac tushafac yani shafaaca naga alab waanu ajiibaynaa shafaacadaada waanu ajiibaynaa shafaacada waxaa loo yaqaanaa alshafaacat alcudma ayaa loo yaqaanaa waana shafaaco dadko dhan ay leeyihiin gaal iyo muslim mumin munaafiq caasi muiic khalqigoo dhan baa ka faa'idaysanaya yaxmaduhu ahlu lkhalqi kulluhum ashafaacat lcudma waa ta koowaad wey waana laysku waafaqsan yahay shafaacadaas waa maxalu ijmac wa ama shafaacatu aaniya shafaacada labaad fayashfacu nabigu waa shafeec qaadaya fii ahli ljanna ahlujannaha ayuu u shafeec qaadaya an yadhulu ljanata jannada inay galaan waa tii hadda aynu ka soo hadlaynay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii jannada mutaystay albaabkeeda istubaya cidda u furaysa ee u shafeeco qaadaysa in la galo waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam bika umartu anlaa aftaxa liaxadin qabla waa xadiidka hadda aynu tilmaamay wa haataani shafaacataan labadan shafaaco khaasataani lahu nabigay gaar u yihi shafaacat lcudmaa cidi lama wadaagto xataa ambiyadu lama wadaagto shafaacadan labaadna cidi lama wadaagto jannada albaabkeed waxaa dalbaya furitaankeeda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagaana loo furaya isagaana lagu ballamiyey ee malaa'igtu inay u furto wa ama shafaacatu aalia shafaacada saddexaad miya fayashfacu waa u shafeeco qaadaya fii man istaxaqa annaar kii naarta mutaystay ayuu nabigu u shafeeco qaadaya wa hadihi shafaacatu shafaacadan lahu nabiga ayay u sugnaatay iyo walisaa'iri nabiyiin iyo nebiyada kale iyo wsidiiqiina kuwa rumaynta badan iyo wakayrihim min ashuhadaai wsaalixiin wlmuslimiin ayaa waxa weeye iskale fayashfacu nabigu waa u shafeec qaadaya shafeecadan lala wadaagaya fii man mid buu u shafeec qaadaya istaxaqa mutaystay annaara naar anlaa yadhulaha inaanu gelin wayashfacu waa u shafaaco qaadaya fii man dakhalaha kii galay an yakhruja minha inuu ka soo baxo laba shafaac halkaa la gudageliyey waa shafaacada ku saabsan dadkii naarta mutaystay in la cadaabo mutaystay ama ha galaan oo cadaabkii muddadii waxaa uga dhinnaadaan oo intaa u dhiban bay mutaysanayeen ama ha mutaystaan in la cadaabo laakiin weli aan cadaabka gelin waa labadaa qaybood mid cadaabka galay laakiin intii loogu talagalay aan weli gaadhin toban sana maalan cadaabkiisu ah laba sano saddex sano markuu ku sugnaa ayaa muddada inta soo hadhay ee u mutaystay looga shafeecay oo laga soo saaray ama u mutaystay inuu galo inta aanu gelin baa loo shafeecay labadaas waa shafaacaةu alcusaa ahli اlkabaa'ir dadka macsiyada sameeyey ama dunuubta waaweyn ku dhacay waa shafaacada loo shafaac qaadayo labaduna isku xukun ma aha ee shafeecada ku saabsan ciddii gashay iyadu waa mutawaatir wey axaadiisteedu aad bay u badan tahay saxiixaynkana waa ka buuxda shafaacada noocaas in waxa weeye naarta dad lagaga soo saaraya bisabab shafaaca aad bay taasi u badan tahay laakiin shafeecada ku saabsan ama shafeacada ku saabsan kii naarta mutaystay inaanu gelinba ta noocaasa ibnulqayim iyo waxay leeyihin bacdu ahli lcilmi xadii kuma ansixin daliil kuma ansixin laakiin cumuumka shafeacada adilada tilmaamaysa shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummati iyo adilada tilmaamaysa dadkan waxa weeye ahlu tawxiidka unuub kastaba ha sameeyaan likulli nabiyin dacwat mustajaaba oo nabigu leeya calayhi salaau wasalaam anigu wakhtabatu dacwatii shafaacatan liummatii yowma alqiyaama waxaan u dhigtay dacwada ama baryada layga ajiibayo ee nebi weliba leeyahay tayda waxaan u dhigtay maalinta qiyaame si aan ummadayda ugu shafaaco qaado fahiya naailatun liman laa yushriku billahi shaya taana waxaa yeelanaya midaan ilaahay cibaadadiisa waxba la wadaajin oo muwaxida ayaa yeelanaya dembigiisu haba weynaado marka cumuumka waxaa laga fahmaya kii waxa weeye muwaxidka ahaa ee loo gartay in laga badbaadiyo cadaabka inuu shafaacada kaga badbaadayo kii galay isagoo muddadii aan dhammaysan isagana in lagaga badbaadinayo Eh, laakiin labada masalo axaadiista waa ku kala duwan yihin midna axaadiis cad baa loo haya aad u badan midna waxa wey axaadii ku cad lama hayaan cumuumaadka ahayn hafaacada noocaasa waa ta ahlulbidacu ay diidan yihiin muctailada iyo jahmiyada eh, iyo khawaarijta iyo ahlulbidaca la midkaah waa ta ay diidan yihiin waayo qofku dunuub waaweyn hadduu ku dhaco agtooda waa gaal khawaarijtu waxay leeyihin adduunya aakharaba waa gaal muctailaduna waxay leeyihin adduunka magac ma leh laakiin aakhare haddii la tago waa xukunkii gaalka shafaaca anfici mayso cadaabkana weligiiba waa ku waaraya waa shafaacada ay diidan yihiin shafaacatu ahli lkabaa'ir wayukhrij allaahu ilaahay waa ka soo saaraya min annaari naarta xaggeeda aqwaaman qolya ayuu ka soo saaraya biqayri shafaacati intaynan taa u gudbin hafaacada shiikhu wuxuu inoo tilmaamay qaybo ayuu inoo tilmaamay midi waa ashafaacat lcuma waa koowaad ta labaad waxaa inooga soo baxay laba ya mise mid baa ka soo baxay waa midun baa ka soo baxay ta labaad albaabka jannada la furay ta saddexaad baynu laba ka soo saar kii waxa weeye aan gelin ee mutaystay in laga badbaadiyo kii dambiga sameeyey ee mutaystay ee la geliyey isagoo aan mudadii dhammaysan in laga soo saaro intaas waa aar w aar markaan labadaa kala qaadno afar qaybood wey waxaa shanaynaya shafaacatu abi aalib oo khaas ku ah sida saxiixaanka ku yimi cabaas baa nabiga wuxuu weydiiyey calayhi salaau wasalaam abu aalib kana yaxuutuka wayamnacuka wayansuruk abu aalib waa kuu hiilinay fahal nafactahu bishay adigu maxaad u tartay nebi maxamedow waa walaalkii abu aalib iyo cabaas waa ibnay cabdilmualib walaalay haayeen uuna ogaa wuxuu u soo qabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhintayna khadiijana ay dhimatay isku sanad caamulxusni waa tii loo bixiyey ee nabigu aadka uga xumaaday wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam ha waan anfacay huwa fii daxdaaxin min naar lowlaa ana lakana fi darki lsfali min annaar yacni meel ooga ah oo soke ayuu ku sugan yihi laakiin haddaanan u shafeeco qaadi lahayn wuxuu geli lahaa jahanamo gunteeda waayo ahlu naarka laftooda isku manzilo ma ah cadaabka waa loo kala badinaya zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab cadaabka waa loo kala badinaya marka shafaacada noocaasa culimadu waxay yidhahdeen waa shafaaco khaas ku ah nabiga calayhi salaatu wasalaam waayo gaalada cidi uma shafeeco qaato culimmada qaarna waxay leeyihiin shafeecaba ma aha xaqiiqatan waayo shafeecada laga hadlaya waa in qofka cadaabka laga badbaadiyo ama aanu gelin ama hadduu galo lagaba saaro shafeecada laga hadlaya waa taas laakiin inuu jahanamo ku sugnaado laakiin laga khafiifiyo gudaheeda shafaaca xaqiiqiya ma haaac xaqiiiya ma marka waa shafaacatu takfiif ee shafaacatu najaatin maah shafaac lagu badbaadinaya maah ee waa shafaaco lagaga khafiifinayo cadaabka lagaga khafiifinayo nabiguna wuxuu shafeec ugu magacaabay jawaabuu u jawaabaya cabaas bnu cabdilmualib inuu waxtar u sameeyey adeerkii abu aalib oo cadaabka laga khafiifiyey laakiin xaqiiqatan shafaac ma ah qaybaha waxaa ka mida ah, shafaacooyinku ay leedahay dadkii jannada galay ee wanaagsanaa in darajaadka loo kordhiyo oo jannada booskii uu ka degi lahaa boos ka fiican la gaadhsiiyo bisabab shafaaca taana culimmadu waa sheegeen ibnulqayim waxa uu leeyih xadiikuma ansixin xadiiku ansaxay lama hayo laakiin ahlulcilmigu waa sheegaan waana wax suuragala ah weeye nebigu inuu dad u shafeeco oo camalkoodu halkuu geynaya meel ka fiican gaadhsiiya waa mid waxa weeye aan fogeyn cumuumaadkaas nebigu inuu ummadda u shafeecayo waayo xadiidkan tilmaamaya maala adaanka qofku markuu ajiibo adaanka xallat lahu shafaacatii wa caam shafaacada nebiga ayaa u xalaaloobaysa marka hadduu xitaa janno mutaysto hafaacaduu helaya waxay noqonaysaa darajaad in kor loo qaado marka cumuumaadkaas ayaa bacdu ahlicilmi gudageliyeen dadkii wanaagsanaa ee camalka wanaagsan samaynaya ee shafaacooyinkay ka faa'iidaysanayan bay ka mid tahay waxaa ka mid a ah shafaacooyinka dadkii wanaagooda iyo xumaantoodu isleekaatay ahlulacraaf inuu nabigu u shafeeco qaadayo si ay jannada u galaan waa kuwii cadaabkana ka baaqsaday camalkoodu jannadana aanu gaadhsiin tasaawad xasanaatuhum wa ee kuwaana nabiga u shafeec aaday lafteedu xadiikuma ansixin daliil cad looma hayo laakiin cumuumaadka la gudageliyey imse haysaan toddoba maraysa ka sideedaad waa ashafaacatu lidaakhili اljannati bigayri xisaabin walaa cadaab nabigu wuxuu shafeeco qaadaya dad buu u shafeec aaday annada xisaab la'aan iyo cadaab la'aan inay ku galaan bisabab shafaac markii nabigu sheegay alayhi salaau wasalaam yadhulu min ummatii abcuuna alfan biayri xisaabin walaa cadaab riwaayada kalena ay tilmaamayso ayaa jannada u gelaya bilaa xisaab walaa cadaab waa kii uu kacay ukaasha ibni mixsan ee uu yidhi udcu llaha an minhu ilaahay ii weydii waa shafaaca ilaahay ii weydii kuwa inuu igu daro nabigu ugu duceeyey calayhi salaau wasalaam ee uu yidhi anta minhum mid labaad uu kacay ee uu yidhi udcu llaha an minhum ee nabigu ku sabaqaka biha ukaasha ukaasha kaaga dheereeyey marka kuwaasina waa qayb weeye kaashu u shafeec qaaday nabigu calayhi salaau wasalaam inuu waxa weeye jannada galo xisaab la'aan iyo cadaab la'aanna waxa weeye uu ku galo kaasina waa nooc marka shafaacadu anwaacdaasay leedahay qaarna adilo cadcad baa loo hayaa qaarna cumuumaadka shafaacada la gudagelinaya wayukhrij allahu ilaahay waa ka saaraya min annaari naarta xaggeeda aqwaaman qolyo biqayri shafaacatin shafaaca la'aan bal bifadlihi fadligiis iyo galladiis iyo waraxmatihi naxariistiisa ayuu kaga saaraya taasina waa mas'alo oo dadkii naarta galay waxaynu soo sheegnay shafaacat اlanbiya fayashfacu الnabiyuun wاlmalaa'ika fayashfacu الnabiyuun wa almalaa'ika wa almu'minuun nebiyadaa shafaaco qaadayo dad naarta ka soo saaray malaa'igtii dadkii muminiintaaha ayaa dad u shafeec qaadayo cadaabka shafeecadooda lagaga badbaadinaya dabadeedna alla wuxuu odhanaya xadiika sida ku sugan walam yabqa ila arxam raaximiin allihii naxariista badnaa ayuunbaa hadhay dabadeedna ilaahay isaguna qayb buu ka soo saaray marka shiikhu si fiican buu yeelay shafaacada kuma darin walow riwaayaadka qaar axaadiisu ashafaaca ay ku timi walam yabqa ila shafaacati ama walam yabqa ila shafaacatu arxam araaximiin ama baqiyat shafaacati alla inuu odhanayo shafaacadaydii baa hadhay laakiin alle subxaanahu wa tacaala inuu shafeaco qaado alla laguma tilmaamo waayo shafeecadu waxay u baahan tahay cid laga ergoonayo oo shafeec laga dalbayo ilaahayna cid kale wax ka dalbi maayo haeec maxaynu kusoo sheegna yacnii qof dhibaataysan baad qof kale uga ergoonaysa si uu dhibaatada uga qaado marka alla subxaanahu wa tacaala haddii la yidhaahdo uu shafeec qaadaya yuu shafeecada ka dalbaya ashafaaca laabudda laha man yashfac cid ajiibaya shafeecadii oo aqbalaya waa in laga dalba marka riwaayada saxiixa ahi waxa weeye walam yabqa ilaa arxam araaximiin taasaa muctamada wa shafaacati iyadu macnaahaan ma xoog badna saxiixaaba ku timaado sidaasuu shiikhu uga dhigay mustaqil biayri shafaaca ilaahay baa fadligiisa iyo naxariistiis waxa weeye kaga badbaadinaya aqwaaman qad imtuxishu dad waxa weeye hurushooday oo waxawe mililay wayabqa waxa ku hadhaya fi ljannati jannadii fadlun dheeraad baa ku hadhay canman dakhalaha ciddii gashayna dheeraadka ah oo min ahli dunya ahlu dunyihii ka mida ah. fa yunshiu ilaahay wuxuu curinaya oo abuuraya laha jannadii aqwaaman qoliyo fa waa gelinaya aljannata jannada ayuu gelinaya wa asnaafa ma iyo kii waxa weeye noocyadiis tadamanathu ay koobsatay addaar laakhira maalinta dambe ee adduunyada ka dambaysa oo min alxisaabi xisaab ahaatay iyo wathawaabi thawaaba ahaatay iyo walciqaabi ciqaab iyo waljannati wannaar intaaba ahaatay yacni shiikhu wuxuu leeyahay iyo masaa'isha kale la midka ah ee ku saabsan aakhira iyo xisaabkeeda iyo thawaabka la is-abaal marinayo iyo ciqaabaadka la isciqaabayo kala duwan jannada iyo naarta oo lagu sii caddaynayo cafigaasi cafu bayaan uu yahay awaabkuna uu janno yahay ciqaabkuna uu naar yahay laakiin intaasoo keliya maaha awaabkaa caamsan awaabku waa abaalmarintii wanaagsanayd waxaa ka mida annada ayaa ka mida waxaa kaloo ka mida raalli ilaahay uu kaa raalli noqonay wa ridwaanu min allahi akbar waa markii jannada la sheegay wa masaakina ayibatan طيبة في جنات عدن وridوان min اllahi أكبر alia huw اlfawز اcaظيim marka ilaahay raalli ahaashihiisu wuxuu ka mid yahay awaabka ayuu ka mid yahay waxaa ka mida ilahay in la eegayo lahum ma yashaaؤuna fiha ay fi اljanة waladayna maزid liladiina axsanuu اlxusna ay اljanة wزiyaadة ay الnadr ilى اllahi caزa wajal ilaahay in la eego waxay ka mid tahay awaabka wanaagsan bay ka mid tahay marka ahawaab waa caam alciqaab waa caam aljannatu wanaarna waa khaas weeye waa nooc ciqaabka iyo hawaabka ka mida ah. shiku wuxuu inoo tilmaamay jannadu iyo naarta labada midiba buuxsami mayso labada mid walba baaqi baa u hadhay markay dadkii ahlu qaybsamaan qaybna jannada la geliyo qaybna cadaabka la geliyo labadaba waxbaa ka bannaanaanaya marka jahanama iyada waxa weeye waataynu ku soo maraynay sifat lqadam yadacu calayha rab lcizati qadamahu fayanzawi bacduha ila bacd fataqulu qad ay xasbi xasbi yani waan buuxsami oo markay leedahay hal min maiid yma naqulu ljahannam hal imtala'ti wataqulu hal min maiid siday u leedahay markay buuxsami weydo alla subxaanahu watacaala wuu isku cidhiidhaya iyadaa dib laysugu celinayaa si ay u buuxsanto ilaa ay ka tiraahdo waan buuxsamay taasi waa jahanama ama jannada iyada waxba cidhiidhi la gelin maayo ilaahay wuxuu u abuurayaa dad cusub dadkaana waa loo nicmaynaya sida riwaayaadka saxiixa ay tilmaamayaan waa sidaas bacdu alalfaad oo bukhaari ku yimi wuxuu tilmaamayaa waa ama annaar fayunshiu llahu laha khalqan naarta biya ilaahay dad buu u abuuraya oo lagu cadaabayo laakiin riwaayadaasi waa shaad bay culimmadu yidhaahdeen mana xoog badna riwaayaadka kale ayaa ka xoog badan waayo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid qof macduum ahaa alla subxaanahu wa tacaala inuu u abuuro si loo cadaabo isagoo aan kasban ilaahay waa ka nasahan yahay camalka noocaasa marka sawaabka waxaa weya annadana dad cusub baa lagu buuxinaya oo nicmada loo abuurayadu waa fadli iyo gallad wey inuu u abuuro dad inay raaxaystaan waa fadliyo naxariis wey laakiin ta ku saabsan jahanaba sida aiixaahi ee riwaayaadka saxiixa ee bukhaari iyo muslim ku sugan waa in waxa weeye iyada cidhiidhi la gelinayaan dad loo abuuray shiikhu wuxuu tilmaamay jannada iyo naarta in waxa weeye aakhira gudaheeda ay dhacayaan marka shiikhu inooma faahfaahin laakiin yada lafteeda tafaasiil badan baa ku sugan adilada ku timi waa mutawaatir hadda inay joogto oo hadda la abuuray waa sida ahlu sunnati waljamaaca ay qabaan marka la abuuro ee maalinta qiyaamo la galo weligoodbana inay baaqi noqonayaan yaduna ahlu sunna waljamaaca sida ay qabaan waxa weeye sidaas weeye yacni annahumaa makhluuqataani alaan laa tafnayaani walaa tabiidaan hadda inay diyaarsan yihiin ucidat lilmuttaqii ayaa laga fahmaya dadka muttaqiintaabaa loo diyaariyey ucidat lilkaafiriin gaalada ayaa jahanamo loo diyaariyey hadday diyaarsan tahay intaan adduunyada la joogo ilaahay waa sii abuuray waa sida ahlusunnati waljamaca ay qabaan jahmiyada iyo ahlulbidaca ayaa diidanoo waxay leeyihiin suuragal maaha waxaan hadda laga faa'iidaysanayn in la sii abuuro guri haddaad dhisato maxaad u dhisaysaa in la gala wey marka kumanaan sano inay iska dhisnaato waa cabad bay yidhaahdeen waa cabad waxa la abuuraya marka waxa weeye xilligeeda la gaadho laakiin qowlkoodu waa baail weeye waqadaa biana annaara lam tuhlaq wala jannaatu cadnin bal humaa cadamaani faida ma khuliqaa liyowmi macaadina fahumaa cala alawqaati baaqiyataani waa sida jahmi u leeyahy hadda lama hayo laakiin xilli baa la keeni doonaa oo dadka qaar lagu cadaabaya xiligaa lafteeda baaqi noqon mayso way soo dhammaanaysa oo waxay qabaan abadan inaanay weligoodba joogin bay qabaan oo ay soo xidhmayso xilli xilliyada ka mida ah. qaarna waxay qabaan ahlulbidaca ka midi ah in waxa weeye sida abulhudayl alcallaaf oo muctasilada ka mida ah. waxa uu yidhi labaduba dhammaan maayaan laakiin waxaa imanaya xilli labaduba dhaqdhaqaaqa ay joojinayaan jahanama iyo dadka ku sugan iyo jannada iyo dadka ku sugani waxa weeye weligoodba waa baaqiyo baabi'i maayaan laakiin xilli waxaa imanaya qof waliba xaaladda uu joogo xarakaadka uu joojinayo oo cid waliba halkeeda ku ingegayso geedku qallalayo ninkii waxa weeye soconaya halkiisa ku qallalayo kii jahanamo ku sugnaa ay wax waliba isla damayaan jannada iyo naarta labadaba watalaafa alcallaafu min atbaacihi faataa bidixkati jaahilin majaani nin waalan oo jaahila oo lagu qoslo wixiisibuu la yimi qadaa biana alfanaa fi lxarakaati la fi daati waa cajaban min alhadayaani waxa uu ku tagay waxa dhammaanaya waa dhaqdhaqaaq laakiin daatooyinku waa baaqi marka da waxaa ka dhashay ilzaamaad badan ayasiiru ahlu lkhuldi fii naciimihim mila xijaarat bunyaani ahluljannuhu iyadoo loo nicmeeyey bay dhagax isu bedelay hal mar ya maa xaalu man kana yakhsha ahlahu cinda inqidaai taxaruki lxayawaani ninkii muminka ahaa ee soo tabcay ee xuralcaynta isagoo jimacsan wakhtigii ka dhammaaday ma saasuu dhagax ku noqonay marka ilzaamaad badan buu ka dhaliyey ishkaalaad badan buu ka dhaliyey marka khulaasat lqowl jannada iyo naartu hadda waa jiraan sida adiladu tilmaamaya weligood bana baaqi bay ahaanaya waxayna baaqi ku noqonayaan ilahay baa baaqi ka dhigaya horaynu usoo sheegnay alcarshu wlkursiyu naarun wajannatun waa waxyaabaha weligoodba waxawe baaqiga noqonaya watafaasiilu dalik masaaisha tafaasiisheeda waa addaar alaakhira maalintaa dambe wixii dhacaya addaar alaakhira waxay ka bilaabmaysaa min albac marka xabaalaha laga soo baxo ilaa waxa weeye abad alaamidiin jannada haddii la galo axwaashii baa soo dhammaanaysa oo dadku ahlujanno iyo ahlunaar bay kala noqonayeen laakiin wixii ka dambeeya waa aakhiray xisaabsantaha waa min albac ila dukuuli اljannati wاnnaar ila alabad ayaa la yidhaahdaa alaakhira axkaamta iyo masaaisha iyo cilmiyada ku suganina aad bay u badan tahay kitaabka allna waa lagu faahfaahiyey wa fi lcilmi lmawruu cilmigii laga dhaxlay wa tafaasiilu dalika taa tafaasiisheedu madkuuratun waa mid lagu xusay fi lkutubi kutub almunazalati laga soo dejiyey min asamaa'i xagga samada iyo wlaaaar aaaartii lasoo naqliyey min alcilmi almaauur oo ka mida ah cilmigii lasoo guuriyey can اlأnbiyaءi calayhim الsalaam ambiyada laga soo minguuriyo laga soo naqliyey iyo wa fi lcilmi cilmigii almawruui laga dhaxlay can muxamadi sal allahu alayh wasalam waina alanbiyaaa lam yuwariuu dirhama walaa dinaara wainama warau lcilm ambiyada waxa laga dhalaa waa cilmi wey waa cilmigii nabi maxamed alayhi salaau wasalaam laga dhaxlay oo min daka kaa ka mida waxa ku sugan maa yashfi wax ina dawaynaya wayakfi inugu filan faman ibtagaahu kii dalbaa wajadahu waa helaya yani haddaad u baahan tahay jannada iyo naarta iyo masaaisha lamidka ah tafaasiisheeda waxaad ugu noqotaa kitaabka iyo sunnada iyada ayaa lagu balballaadhiyey hadday tahay tilmaamahooda iyo waxyaabaha lagu mutaysanay iyo waxyaabaha la xidhiidha aad baa loo faahfaahiyey halkaa waxaynu ka gelaynaa insha allahu tacaala ruknigii lixaad ee iimaanku lahaa waa aliimaanu bilqadar waaynu darsiga soo socda insha allahu tacaala kaga hadli doona hada wallahu aclam slى اllah وsلm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم andarada e taa xadiikaaba ku cadba ya hmm. tani waxay ku caddahay dadkii waxa wey badbaaday dadkii badbaaday bay ku caddahay laakiin qisaastu iyadu waxa weeye adilo kale aynoo sheegaysa walow aan mowdiceeda la sheegin yani latuaduna alxuquuqa ila ahliha xata yuqaada lishaati ljalxaa'i min alqarna tii geesaha lahayd neefkii aiga ahaa ee geesaha lahaa iyo kii waxa weeye seenyada ahaa ee bilaa geesaha baa loo kala qisaasayo laakiin booskeeda lama cadday booska lagu kala qisaasayo lama caddayn hadday booska noqoto waa ka gudbayaan wey oo iyagu mukalafiin maaha ee dadka ku hoobanaya waa dadkii halaagsamayay waa dadkii halaagsamay kawharku waa jannada gudaheeda xawdkuna waa wuxuu ku yaalaa mowqifkuu ku yaalaa biyihiisuna lahu miisaabaan wuxuu leeyahay laba qanaad ama kanaal ama laba waduu leeyahay oo biyaha uga soo qaadaya kawharka jannada ku sugan nabigaa la weydiiye waxaui nahrun wacadaniihi rabbii fi ljanna waa wabi nabiga loo ballan qaado jannada gudihiisa ku sugan marka xawdkan biyihiisu halkaasay ka imanaya marka xawdkuna waa eh, farac ku yaala bannaanka kawharkuna waa asalkii oo ku yaala jannada gudaheed cusub annada maxaa iskhilaafay khilaafo kama muuqdee a ah marka la leeyahay dad cusub baa loo abuuraya waa marka ahludunyuhu dhammaadaan waa saas ee xitaa ninkaasi uu galo ee ninkaasina uu galo ayaa loo abuuraya jannadii dad cusub ha marka shaalku waa xaggii may may may markay wada dhammaadaan ahluljannuhu ama ha soo cadaabo ama toos u galo dadkii ahluljanna ee ahludunyaha ahaa markay wada galaan ayaa inta ka dhiman dad cusub loo abuuraya naam ee intaa dad ay sugayaan ama la soo cadaabayo loo abuuri maayo dad ah, markaas ma khilaafsanaa waa laba xaaloo kala duwan wey waa laba xaaloo kala duwan ah. ya muxuu ku daraya kalfaras aljawaad waa isla faraskii un yani wataan sheegayay alfaras aljawaad waa kiisa wanaagsan wey faraska noocyadooda wanaagsan baa la yidhaahdaa aljawaad waana magac faras ku leeyahy marka waa isku macno wey subxanak allahum xamd ashhadu an la ilaha illa anta